bismi illaahi raxmaani raxiim uh, dhammaan odayaasha xildhibaanada dhinacayga fadhiya meeshan aan iskugu nimid ama xaaladan aan meesha saxaafadda aan u sheegayo halkan ay horta joogaan anigoo ah ujeeddo xalay xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed uu magacaabay oo magaceedu ku jiray wasiir ku-xigeen anigoo ah cabdikaafi macalin xasan marka aan hadda la tashtay bacda wadahadal xildhibaanadeedii odayaashii dhaqanka waxa aanu gaarnay xilka asaga ah mid noo cuntama inuusan ahayn iscasilaadiisana aan ka yeelay odayaashii iyo xildhibaanada ayadoo ahayd afiifishadii marka hore aanu sheeganay maadaama beeshu ay isku soo raacday xildhibaanadana aan isku raacnay in aanu xaqii aan lahayn qolkan ama sanadkan inaan ka helno dowladda tiina aan ka weynay marka cadkan asaga ah maantay taariikhda ah toddobiyo tobanka E, laba kun iyo afar iyo tobanka oo bisha koowaad ah go-aankani ma aha mid aan kala leexanayo ma aha mid waxaa igu kallifaya inaan saa u caddeeyana anoo maanta nin odaya siyaasiya anigu waxaan ahaa xukuumaddan ee maanta la dhisay xukuumaddii ku horreysay ee wasiiru dawlaan ahaa xukuumadda ka horeysay saacid baan leeyahay ma aha xukuumaddii saacid waxayna ka soo bixisay road maabkii dawladdii xukuumaddii tumeelgaarka waxaanu u dadaalaynay intaa aan ugu jirnay in soomaaliya ay gaarto cod qof kasta iyo codkiisa maantay waxaan arkayaa eh, xukuumaddan eh, ama ragga horseedaya ragga hor socda ama habka wax loo dhisayo inay tahay mid ummadda soomaaliyeed u jihaynaysa dibna u celinaysa dibna u celinaysa wixii aan ka soo tagnay oo xaqiiqda ah leanna cadaalad darro dulmi kooxaysi wax ummaddii soomaaliyeed maanta u qalmaysa maaha waxaan meeshaan ku caddaynayaa oo xaqiiqa ah, aanan ka laabanaynin in ay bilaabatay kooxaysi nin jeclaysi dulmi la kala mataqaanaa loo tasarufayo si cadaalad darra ah. waxa maanta halkan odayaasha iyo xildhibaanadeena isu kahay keenayna inay taa ka mid tahay waayo waxaan malaysanaynay maadaama aan ka baxnay kumeelgaadka ee dowlad rasmiga aan nahay maanta inaan u dhaba aan dhabaha aan qaadayno meesha aan wajahayno ku socono labada kun iyo lix iyo tobanka ee aan ku gaarayno one man one vote inay noqoto ku salaysan tahay cadaalad waayo waxaa meesha soomaaliya burburkeedii lagu dhisay qof binu aadama lama oran kari wolooradii waxay gaarsiiyeen heer ah la yidhaaho afar dhibic shan maantay rood maabkii markaan uga baxnay beesha shanta beelood ay soomaaliya ku dhisan tahay maanta waxaa ii muuqata xaqiiq ah ruuxaysi inay hadda bilaabatay oo dib noo celinayso sidaa daraaddeed baan ugu kaliftay inaan ku dhawaaqo maantay aan iska cajilo arrintan iyada ah ee aanan qaadanin dadkaygiina isku raaceen oo aan leeyahay xaqa kii sarreeya allaha ka dhigo midnimada xilka xalay ma aanan tegin waxaa la ii magacaabay wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha wallaahi waxaan haddaanan diidanayn hadda ma dhawaaqeen maaha waxaan diidanaya waa xilka aan ahayn xil maaragtay eh, ii qalma taas yaa midda baaqaygu wuxuu yahay eh, in aanan ku qanacsanayn wasiir ku-xigay oo wixii xaqa ah ee xaqa aan u leenahay ama xaqa xaqiiqda inaan helno baa qaybood taas iyo cadaalada